بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiy waxaynu ku soo jiray baabkii labaad ee ku saabsanaa alistiwaa intaynan gudagelin waxaan baraarujin lahaa aharkii aan ku soo maray raqamka soddon bogga boqol wadaadka muxaqiqaa ah, inqitaaca uu sheegay bayna naafic mowla bna cumar wa bayna ummina wa bayna ummina caaisha musallam ma aniguna habeenkaa kuma baraarugin nuskada koobaad oon hayo kitaabka nusadiisa koobaad tacliiqaad aan ku qorqoray baan ku arkay maanta marka saasaana saxnayd in lagu baraarugo naafic can caaisha naafic can caaisha waa sanad calaa shardi shaykhayn xadiiu naafic mawla bni cumar can caaisha fii saxiix اlbukhaari wa fi saxiix muslim buu ku jira wakadalika xadiidu naaficin can abi hurayra walidalika rajaxa alxaafid salaxudiin alcalaa'i bisamaaci naaficin can caaisha in irsaal lagu sheego waa tashadudkii abu xaatim alraasi falaa cibrata lahu marka aniguna habeenkaa kuma baraarugin marka saa oo la socda insha allah waad fahanteen baan u malayn waxaan ka hadlay قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر ابن عبد الله وكان من أهل الحديث جعفر وxuu ahaa من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي nin buu iga waramay uu ii sheegay magaciisi laakiin anugu markaasi aan hafay ama hadda aanan haynin qaala ninkaa wuxuu uhi jaءa rajul nin baa yimid إلى maalik bni anas buu u yimid faqaala wuxu uhi ya abaa cabdillaah abi cabdillaahi waa kunyadii maalik alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa buui aayadda garanaya ilaahay sidee buu ugu ekaaday carshigiisa qaala wuxuu idhi shaykhii famaa ra'aynaa maanan arag maalikan maaligoo wajada cadhooday min shayin shay ka cadhooday ka min maqaalatihi siduu oga cadhooday ninka haweedhiisa weligii maalig ogu cadhooday maana arag bay dheh wa alaahu waxaa ka kor noqday maalig aruxadaau dhidid dhidid baa qabtay su-aasha la weydiiyey qallafsanaanteeda marinxumadeeda edabdaradeeda ayuu imaamku ka xanuunsaday marka waana ficlu ahli اtaqwa wاlwarac dadka iimaankooda qoyan yahay ee ilaahay yaqaana waxyaabaha noocaasa marka la weydiiyo aad bay uga xanuunsada wacalaahu waxaa ka sara maray oo wejigiisii iyo jirkiisiiba qariyay aruxadaau dhidid baa ku soo joogsaday wa atraqa dagalkuna laadlaadshay markaad fikirteed foorarsato hawl culusna kugu timaadaa la yidhaahdaa wajacalnaa waxaanu gudagalay nantadiru inaan koranayno maa yamuru bihi maalig wuxuu farhaya fiihi fi rajul saa'id ninkan saailkii edabta daran wuxuu ka odhan lahaa ayaan imaamku sunada ka sugayna qaal wuxuu raawigu uma suriya waa la fayday can maalikin maali culayski saaraa waa laga fayday faqaala wuxuu yidhi maxaa waa nin imaama mutabacah wuxuu ku jawaabo waa la raaci ummad baa ka diindhigan kuwaa ku taqliidin marka hadalkiisu wuxuu rabaa inuu u meeldayo adduunka tabicaadku yeelan karee diineedna uu fiiriyo aakharo wuxuu ka odhan jawaabtina uu ku talagalo ma aha iska turawshu fa wuxuu idhi markii axmed sanadkii la imtixaanaya la baabi'inhayey ahalkiisii reerkiisii axmedow dhimatay waad baaba'day hebel wuu jawaabay ruksay qaateen hebel baa hebel baa qaatay maxaa naftaad u delaysaa ninbaa ka hari waaye aad ugu shiday axmed intuu xabsiga ugu galay markaasuu hi bal intaad u baxdo ummadda jawaabtayda sugaysa intay dhan tahay fiiri banaanka u bax maxaad aragtay caamo iyo ardo iyo dumar iyo rag iyo duq intaasoo dadaa meesha dhooban maxay sughayaan maadaa yujiibu axmed axmed fidnadan khalqulquraan wuxuu ka yidhi bay sugahayaan inay qortaan kana diindhigtaan markaasuu makuwaasaan dhumiyaa oo naftaydaaan u meeldayaa oon daryeelaa mise naftaydaan ku khamaaraa oo kuwaasaan badbaadiyaa buui maxay kula tahay wuxuuhi axmedow naftaada ku khamaar kuwaana badbaadi buui or iska taba khayr allah kusi marka waxaa way baashu ma aha iska jawaab hawshu ma aha fa qaala maalik wuxuu hi alkayfu qaabka ilaahay ogu ekaada carshigiisu hayru macquulin lama fahmi kara buuri alkayf kayfiyaة الاstiwاء calى اlcarش waa hayru macquul ay hayru macluumin lana wayru macquulin lana caqliga yaga iyo aqoontanada way ka baxsan tahay walaa yuxiiطuuna bihi cilman wاlاstiwaaءu ku ekaashaha minhu min allahi ilaahay uu ku ekaanayo xagga rabbi ka imanaysa carshigiisaana hayru majhuulin luغata walaa sharca jaahil lagama aha bu alistiwa waa la yaqaanaa huwa اlirtifaac huwa اlculuw ayib huwa اlistiqraar huwa الsucuud idan intaba waa noqdaa waa hayru majhuul lanna waa macquul waa erey carabi ah oonu fahmi karo amaa kayfiyada fahamkeedu waxay ku xidhan tahay haddaan ku idhaahdo daanyeerku sidee buu u fadhiistaa adiga aan ku idhaahdo maxaad dhihi weligaa daanyeer haddaad arg waadhi ma aqaanaad dhihi weligaa daanyeer fadhiisan haddaadan arag maxaad odhanaysaa horta anyeerkaad sheegi baan aan iska badaa fadhigiise waad dhihi soo maha muxuu odhan qaabkaasuu u fadhiistaa wuu kadoo loobsadaa sidii eygiibu furtaa dhulka dhigaa jenyahana waa taagaa ey kuusan weeye buu leeyahay soo maha war wa tacaala inagu daatadiisa miyaan aragna kayfiyadu waxay timaadda oo shayga aad qaabaysaa markaad aragtida ka bogato oo dhan walba iska taagto oo taqaano shaygu siduu yahay jumlatan wa tafsiilan marka markaan ilaahay kayfiyada uu u kor noqday aw istawa calaa carshi aan sheegayno ma annagaa aragnay ma il baan ku koobnay miyaan awoodnaa xataa haddaan aragno inaan il ku koobno may waa su-aal idabdaro ah imaamku marka wuxuu kuu sheegay meel mamnuucah oon la ogolayn inaad gasho iyo meel ay laasim tahay inaad aaminto wاlاstiwaaءu min allah minhu min allah waa hayru majhuulin waa mid aan jaahil laga ahay waan garanaynaa wey wاliimaanu bihi ay bimaa culima min اlistiwa in la rumeeyana waa waajiba ma shay aadan garanayn baad rumaynad shayga goormu yimaada markaad garanayso tooro marka wuxuu ku baabi'iyey alkayfu hayru macquulin waa raddi mufasal ah oo usiibid ah lilmushabbiha wاlistiwaaءu minhu hayru majhuulin waa raddi asna mufasila lilmucaila wاliimaanu bihi waajibun asna waa maxay waa raddi mufasila lilmufawida mufawid w lama garanay allahu aclam bimuraadihi maali wuxuu hi waxaas waxba kama jiraan الرaحmaaن calى اcarشhi اstawى allah aclam bmuraadil odhan maayo ilaahay wuxuu ku istooday calىa carشhi istiwa yaliiqu bihi oon garanayno min xay almafhuum اlugawi اlcarabi bilisaan carabiyi mubiin laakiin qaabkiisa iyo kayfiyadiisa iyo siduu yahay waxaan leenahay allahu aclam bimuraadihi hayru macquulinta wey hadalkii maalig ma aha hadal iska kooban oo layska tuuray wuxuu ku dhachayaa meel bidco walbuu baabi'inaya wasu'aalu canhu can اlkayfiyati can اlistiwaa'i maaha waxaa laga hadlay waa kayfiyada huna bidcat bidco wey maxaa yeele waxaan nabi maxamed la weydiin oon saxaabo la weydiin oo dadkii ahlulkhayrka aysan ka hadlin hawsha aad la ordayso bidcaad la timi wuxuu uhi wainii anugu wallaahi laa akhafu waxaan ka baqahayaa an takuuna inaad tahay saa'ilow daalan mid dhunsan uma amara bi wuu amray in la bixiyo faukhrija waa la saaray dhaaf buui ninkaan biiy bu ahlbidc in m laga bixiyo erada iyo majliska sunada lagu sharxaayo waa la fijiyey maalin maalmaha ka mida bisanadin saxiix yaa maalik waxaa u yimid nin ya maalik ya aba cabdillaah rajul qaala alqur'aan makhluuq famaa taquulu fiihi nin yidhi kalaamka ilaahay ee qur-aanka waa makhluuqo waa la abuuray imaamow maxaad ka leedahay markaasuu yidhi xertiisi wuxuu yihi haadaa kaafirun faqtuluuh ninkan su-aashay waa gaale eh, qabta buu ihi dilo wuxuu ihi yaa imaam inamaa ana axki inamaa samictu minka buui waxaan ku idhi nin baa saayidi ee ka warran baan imaam ku idhi anaa ku idhi ama anaale kuma dhihin aniga maxaa lay dili wuxuu idhi anugu adugu baan kaa maqlay gaalnimadan iyo sandaqadan nin kale warba uma haya anagu dibnahaday ka soo baxda adaa u dhiman buuri ninka waa cararay maalig u fiirsa muxuu idhi inamaa samictuhu minka kalaamu zanaadiqa weeye haadaa kaafirun khuduuhu faqtuluuh bisanadin صaxiix maali dahabi baa ku margabay ayb wadaad yaxya bnu khalaf le imaam oo iq ah wuxuu yihi asagaa hawshan la yimid wax loo dulqadan kara maa maalig se dadka u tagfiirinaya marka ma soconayso maalig hawlaha hawla ka darab baa ka soga salafku markay zandaqada dareemaan qaraa'inulmaqaam baa jira qaabka aad su-aasha baa jira nin reer magaaloo xariifa waxaa jira wuxuu qabo ku guta inuu kaaga dhigo ruux kalaa qaba waxaa lagu odhan karaa anaa kula weyla soco waxaa la dhihi karaa waxay noqon kartaa waxaa la isweydiin karaa waxay dhaheen soomaali waayeel xaajadiisae kaftan buu ku dhammaystaa ku gutaa zandaqada iyo gaalnimada ay ahlbiducu wadeen waa siyaasiyiin way ku fahmayeen waa diblomaasiyiin waa laguu daadin waxa lagaaga dhigi wax ruux kale leeyahay salafkuna ma aha mukafaliin allow sahal ah horay kaa fahmaya way way ku urinhayaan marka wuxuu yidhi asaga gaal hala qabto muxuu carray hadduu run sheegahayo maaligu anu waa la yaqaana ahlu khayr baana asxaabu alxadiid baana waa hebel baa maraate awliya duulaysaa iga leex muu dhaho muxuu bidh u leeyahay marka hawshaasi maalig hawlihiisi hawlaha waa lagu yaqaanaa marka hawshaa uu maalig sheegay waa dhaqankii salafka sheekhiisa cabdirabiica ibn abi cabdiraxmaan alra'i faqiihu lmadiina ayaana saa hadda kahor ku jawaabay dhaqanay wada leeyihiin wey marka sifaadka rabbigay waanu sugaynaa macnaha luqadu ay ereygu xambaarsan yahay baan fahmaynaa kayfiyadana ilahay baan u tala saarayna ma naqano haddaanan shayga macnihiisa la fahmayni min xayu luqa see loo rumayn idan taasi marka ninkii doonaya slku waxay ka aaminsanaayeen iyo aqwaashooda fi sifaat fasalka u dambeeya kitaabu sifaat lidaara qudni ha akhriyo khayr allahas imaamku wuxuu markuu axaadiisda wariyey inuu sardiyo a'imadii salafka a'immadu raggi weynaa abu cubayd iyo sufyaan athawri iyo sufyaan cuyayne iyo maalig iyo layt bnu sacdi wakiicii waxay ka qabeen baabkan asaga inta u dambaysu mid walba bisaad kaga waray waxay qabeen sifaadka rabbigay siday kitaabka rabbiga ogu ogu timid iyo sunnada ugu timid ayaanu u sugaynaa ereygaasi macnaha luq ahaan una tusayaana aaminayna oon laqaynaa laakiin maadaama daatada rabbiga aanan arag haddaan aragnana aanan koobi karin waanu ka gaabsanaynaa in hawshaa laysweydiiyo la qodqodana waa edabdaro waana su-aal bidco in shaygan macnahan lama fahmi karana oo allahu aclam bimuraadiina waa madhabkii mufawidada ay salafku ka digeen nawowi iyo xaafid ibn xajarna mararka qaarkood ay salafku u tiiriyaan aadaa la yskaga ilaali ibnu wasiirna kitaabkiisa cawaasimka iyo iiaarka iyo rawdulbaasimkana uu salafka u tiriyo waxbana hadda kama oga salaf madhabkood wadaadka asaga iyo ninka ka horeeyaba marka layska ilaaliy madhabu waana midka uu imaam اlxaramayn kitaabkiisa alrisaala الnidaamiya waagi hore muxuu ahaa muawil sifaatka rabbigay awila ta'wiilkana waajibiya weliba in la leexiyo oo la marin habaabiyo adilada kitaabkiisa alirshaad kadib wuxuu hi waan ka toobad keenay ta'wiilkii oo maxaa jira waa madhab baaila buu hi salafkuna aysan aqoonin ta'wiilka oo maxaad qabtaa ifaadka in loo maro sidii ilaahay u soo dejiye loo maro hoos u deg si wada muxuu ku gebagabeeyey alraxmaanu cala arsiwa aniguna garan maay adna garan mayse allahu aclam bimuraadi wuxuu uhi waa madhabu asalaf saalix madhabka uu kuu sheegay asal nidaami waa madhab atafwiid madhab ahlbidac almufawida waa kafaro wa kadalika almuawila waa kafaro laba gaaloo geesaa waaweyn weyn shareecada shuqul aan ku laakiin ninkaan sunnada aqoonin waa loo dhuumin oo waa loo qariyaa waxaase aad ka faa'iidi wuxuu ku sheegahayaa ila imaamu ahli الtaxqiiq imaamu ahli اlcaqli wاlcuqalaa wa ahli اlkalaam ba lagu wareeyey wuxuu ku leeyahay altaأwiil fii sifaat الlah waa madhab baaطila oon salafka abtir ku lahayn wa shahida shaahidu min ahlihaa weeye marka taas way ku anfici markaasuu waxaan aadahayaa madhabkii salafka aqoon daraa marka heshayoo meel cidlou ku kufay hadda goor baan kaaga sheekeeyey tuka waxaa la yidhi waagi hore socod quruxsanoo fiican buu lahaa shimbir xajale la yidhahda af carabiga lagu yidhaahdo inaguna dhabana casaan u dhaqana kabarayda waaweyn maaragtayna digrinka la ega meelaha golaha iyo webiyaasha joogta ayaa la yidhahdaa xajalada ninkii hadda dhulkaa noqon u taallaaye way socod quruxsantao tartiib bay u socotaa baal socod quruxsan wey xajalu fiiriyo maalin lugaynaysa waa ninkii tukan la odhan jiray markaasuu socodkaada uu foolxun yahay sida bahashan shimbirtan xajalada maad u lugaysa waxay yidhahdeen soomaaliba hadal kula baxday hadi waad garanaysaa waxay yidhahdaan socodkiisina wuu ka tegey kii xajalana waa gaari waaye tuka hadda waad aragteen wuu kukufaamo ku socdo inuu ordo iyo inuu duula mooyeen hakaw hakaw wuu kukufahayaa tuka soo ma taqaanaa hadduu dabca meel taalla ama eh, harag la gegay oo meel la waday inuu xuub dilaaciyo intuu u socdo uu sii kufi ninkii la jiray eh, imaam alxaramayn wuxuu ka tegey madhabkii tolkii jahmiy wuu ka tegey wuxuu yidhi madhab salaf fakhaanahu nadar magacloo ku kufay maxaa yeele horaan buusan qoryaheedii soo guranin xaabadeediibasan soo guran dugsigeediibasan soo marin inqaasteeda iyo qalankeediibasan soo qaadin wuxuu wadaadkii xoogo welimada ku fiicnaa sadaqadaan cuni doona saansaankeeda waan gartaa markaad hanuunaysa ilaahay ku waafajinhaya meesha fiican waa in laga helo agabkeedii iyo diyaargarowgeedii laga helo wاladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum madrasata ahli اkalaam walmacquul buu ku baaba'ay see ku helayaa sunno inuu ilaahay kuu faragodo iska kaasiyana waa laga yaabaa soomaaliya waxay tidhi ninku muxuu ahaaye hiibe ee balladoono yaa tahay ma yidhaahdo hadduu ilaahay fadli kula rabo yaa tahay qoyskee tahay malandheera tahay malangaab gumeed baa tahay ku odhan maayo aan lagu dhiibi marka dad ilaahay iska siiye waa jirtaa laakiin baashu waxay u baahan tahay dadaal dheeraada halkaa laga akhriy waxba yaan war kugu lugoynin hadalka abu cubayd haddaan wax ka soo qaato wuxuu wariyey axaadiistii baa la weydiiyey ka hadlaysay ru'yada ilaahay daxiga ka hadlaysay cajabka ka hadlaysay sifaadkii dadka qaarkood ay ka didahayeen masalaة اlqadam yaa la sifaadka u daraa ee ahlubidac ay ka carareen baa la weydiiyey wuxuu idhi axaadiiثun صixaax kulligeed bui waa axaadiis sugan xamalaha أصxaabu الxadiiث wاlfuqahaaء bacduhum can bacd irtaha sanadku iska sugahaya wuxuu ku yidhi axaadiidtan kulligeed way sugan tahay asxaabu اlxadiid baa wariya yarwi bacduhum can bacdi ilaa rasuuli lah sal lay slam wa hiya cindanaa xaqun laa shaka fiiha annaga agtayada waa xaq dhab oo jira oon shaki lahay walaakin idaa qiila kayfa wadaca qadamahu u fiirsada salafka warkooda waa lagu tafsiilinhayaa walaakin idaa qiila kayfa wadaca qadamah wa kayfa daxik qulnaa laa yufasaru haada hadaadna tirada ilahay qaabkee u qoslaa adaadna tira ilaahay see adinkiisa jahanama u saaraa laa yufasaru haada walaa samicnaa axada yufasirhu hadi aqiiqa saasa masle in loo tafsiiliya marka war iska cad war annagu keefi u bixi waana war ahlu bidici amaa macnaha waanu aaminaynaa calaa maa yaliiqu bijalaali اllahi wacadamatihi subxaanaه wa tacala daraqudni kitaab alasma wasifaat ka fiiriya ama kitaab asifaat aakhirkiisa ajuri baa wariya fi shariica laalakaai baa wariya fii sharxi usuuli ahli tacaqaad ahli sunna waljamaca bayhaqi fi اlisma calى inxiraafin fiih ibn cabdilbar fi tamhiid adiladu raggu ka wari waxaa ka mid a waliid bn muslim wuxuu yihi sa'altu alawsaaciya wa malik bna anas wa sufyaan aلthawriya wاleyt bna sacd can hadi اlaxaadiiث yaaba kuu hadha haddee imaam ahli shaam awsaaci baa fadhiya xayatun fii waadin wey malik bnu anas imaamu daar اlhijra sufyaan aلthawri imaam ahli اciraaqi wاlkuufa leyt bnu sacd imaam ahli misra yaa soo hadhay oo shaafici xageed geyseen maalik buu ka hoos naban yahay axmed xageed geyseen sufyaan buu ka hoos naban yahay ayb can hadi اlaxaadiiث alati fiiha الru'ya wagayri dalika ayru dalia afan axaadiita ru'yada sheegtay iyo sifaatka kale aan weydiiyey faqaaluu kulligood amdihaa bilaa kayfin amdihaa mar oo saa u mar bilaa kayfin bilaa macna miyaad maqsheen maxay ku dhan slafku bilaa kayfin atakyiif huwa almaxduur laakin fahmu lmacna huwa alwaajib masalada in sidaada loo qaato weeye daara qudni kitaabka hadda aan kuu sheegay lalakaai kitaabkan kuu sheegay ajuri bayhaqi min cabdilbar marka slku dariiqadooda midaas wey abu cumaan abu saciid addaarimi muxuu ku yidhi abu saciid wuxuu yidhi wasadaqa maaliku raximah اllahu tacaala abu saciid allah unaxariisto baab alasma wasifaad markaad maraysaan kama maarmaysaan wadaad culus weyn aarkan hadda aynu soo marra waa aar saxiixa wadaadkuna waa idiin sheegay ayb dariiqa labaad uu sheegahay labtirkiisu muxuu ahaay eh, dariiqa labaad uu sheegay muxuu ahaa bayhaqi fi اlasmaa wasifaat ya aharka labaad waxaad ka eegeysaa eh, wuxuu ku jiraa alibana libn baa wakadalika kitaabu suna lxarb ismaaciil akirmaani qaybta musnadada ee dambana ka akriya ayib bisanad waa mashhuur abu nucaym fi lxilya culmado dhan baa wariya sanadka dambe waxaa ku jira axmed ibn moxamed ismaaciil mimran ashaahid anaysaburi sheikh اlxaakim tarjamahu اlxaakim fi taarikh naysabur walam yadkur fihi jarhan walaa tacdila waa khaa qad waaqahu xaakim wadaadkaas sheekhiise axmed moxamed ibn ismaaciil ibn mihran taarikhu naysabur wuxuu ku leeyahy waa iqo uu ku twثiiqiyey wadaadkii أبوالحaسن المأربina wuxuu i waa صدوq xasن الحadيiث wadaadka iskale rijaal shuyuukh اxaakim tarjamadooda asaguna sidaasu maraya marka waa uu ku khaldamay imaam wadaadku muxaqiq ah wasadaqa maaliku maalik run buu sheegay bui laa yucqalu la fahmi mahayo minhu ay min alistiwaa'i kayfun kayfiyad iyo qaab laga fahmi maayo walaa yujhalu minhu lagana jaahil noqon maayo alistiwaa ay macna اlistiwa istiwaaha macnihiisu la garan waayi maayo waa la yaqaanaa ama kayfiyadu garan mayno wاlqur'aanuna yantiqu bibacdi dalika fii hayri aaya qur-aanku wuxuu ku hadlahayaa istiwaha iyo macnihiisa iyo waxa looga jeedo qur-aanku fii hayri ay agara min aaya aayad wax ka badan buu ku caday sufyaan bnu cuyeyne laga wariyey ka wariyay imaamku waxaa ka ah, daara qudi iyo hayrkiiba aan soo sheegnay hiya kamaa jaaءat nuqiru biha hiya sifaatkaasi kamaa jaaءat nuqiru biha sufyaan waa imaamu alxijaaz wakii shaafici odhan jira haddii maalig la waayo iyo sufyaan ibnu cuyeyne la waayo dahaba cilm اxijaaz xijaaz cilmigii fadhiye ee nabiga laga soo xigtay waa dhumahayaabu maxay waa labadii nin ee ilaahay ku dharqabtay cilmiga xijaaz waxaana xadiid badan sufyaan baa xadiid badan maalik ka xadiid badan lannahu kaana taraxala wاntaqal wadaafa fi اlbilaad ama maalik meeshuu roobka ugu da kama kicin madiinu weligii dhinac uma dhaaf inuu xajiyaba mooye ama dano kale meel u yargaadhaba mooye lam yartaxil fi alab اxadiiث walidalika qala xadiiثuhu laakiin in barakaysan wey kamaa jaaءat nuqiru biha wanuxadiثu biha bilaa kayfin irsada muxuu ku yihi hiya kamaa jaaءat nuqiru biha wanuxadiثu biha bilaa kayf waanu sheegi oo waanu baahin ummaddaanu u sharxi ayadoon kayfiya la sheegayn riwaayo kale kulu shayin wasafa